shawaa'ibi shirki walbidaci walmacaasi saasaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa tawxiidka ha la xaqiijiyo takhliisu waa in laga saafi yeelo oo laga sooco wa tasfiyatu waa in laga saafi yeelo min shawaaib shirki shirki inuu barxo shirkiga barxyaalkiisa walbidaci bidcooyinka barxyaalkooda walmacaasi macaasida barxyaalkeeda saddexdaas waa in laga ilaaliyo shirkiga saddexdaas waxay u qaybsamayaan qayb shirki qayb tawxiidka burinayda saddexdaas waxay u qaybsamayaan qayb tawxiidkii burinayda waa shirkiga iyo qayb tawxiidkii nuqsaaminayda waa macaasida iyo bidacda saddexdaasaa raba qofku tawxiidkiisa inuu ka ilaashado haduu saddexdaas ka ilaashado jannada alluu galaa bikayri xisaabin walaa cadaabin yadoo ilaahay cadaab taabsiin xisaab dhigle la tusin uu jannada iska gelaa hadduu tawxiidka sugo saddex shayna iska ilaaliyo shirki oo ah kii burinaayey tawxiidka bidco iyo macaasi oo ah kuwa nuqsaamina tawxiidka saddexdaas waa inuu ka ilaaliyo iyo wa qowluhu nusqooyinka gobol waxaa ku qoran wa qowluhu tacaala ina ibraahima kaana ummatan qaarna qaala allahu tacaala nusqooyinka saasay kale qowluhu tacaala haddii la yidhaahdo qowluhu lagu cadfaa baabka haadaa midkaanu baabun waa baab iyo wa qowlu wa qowlullah ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sareeyaahe ilaa uu yidhi subxaana ina ibraahiima nebi ibraahim kaana wuxuu ahaa ummatan mid lagu daydo kayrka looga daydo qaanitan mid adeecuu ahaa lilaahi allah xaniifan mid baadilka ka leexda oo tawxiidka iyo xaqa u leexduu ahaa walam yakuu ma ka mid ahayn ibraahim min almushrikiina dadka ilaahay u shariig yeela iyo wa qowlullaahi ilaahay qowlkiisa inna ibraahiima nebi ibraahim kaana ibraahim wuxuu ahaa ummatan ummatan afar macno ay leedahay horaan u soo marnay oona soo sharaxnay afarta macno halkan waxaa loola jeedaa imaaman fi lkhayr ibraahim wuxuu ahaa mid khayrka looga daydo saasa halkan loola jeedaa imaaman mucalliman lilkhayr imaam oo khayrka looga daydo dadka khayrka baru ahaa ibraahim afar sifa ilaahay ku sifay waa sifada koobaad inna ibraahim ibraahim kaana wuxuu ahaa imaa ummatan imaama mid khayrka looga daydo qaanitan mid adeecuu ahaa lilaahi allah waa sifada labaad qunuudka afar macnuu ku yimaadaa sharciga qunuud afar macno uu ku yimaadaa sharciga macnaha koobaad wuxuu yahay dawaamu daacati daacada ilaahay oo la daa'imo daacada ilaahay oo la daaimo qofku daaimo qunuud aa la yidhahdaa yaa maryamu qnutii lirabbiki yaa maryamu maryamoy uqnutii lirabbiki rabbiga adeec rabbiga adeec waa macnaha koobaad macnaha labaad oo uu ku yimaadaa alsukuutu wاlkhushuuc aamus xaafiduu calى salawaati wالصalaati اlwusطىa waqumuu lilaahi qaanitiina qaanitiina waxaa loola jeedaa saakitiina khaashiciin aayaddaasu intaysan soo degin salaada waa lagu dhex hadli jir waa banaaneed intaa salaada hortaa la galo waad imaan safkaad soo istaagi kaasa waxaad leedahay imisa ragcad marsiinaya ka safka aad geeskaaga hadda salaada ku jira hadda markaasuu ku leeyahay ragcaal tukanay saddexa noo dhig khalaas markaasaad uga xidhan waa banaani aayaddaas markay soo degtay waxaa la amray in la aamuso hadalkiina waa laga reebo meesha aayadda ay ku tusaydo aamuskana wuxuu yahay xaafidu cala salawaati wa salaati lwusطa wa quumuu lilaahi qaanitiina wey ilaahay u istaaga idinkoo aamusan oo khushuucsan qaanitiina marka qunuudka waa asukuud aayaddaas macnaha saddexaad oo qunuudku ku yimaadaa waa adducaa ducada waa ku yimaadaan anata rasuulullah sala allahu calayhi wasalama shahran yadcuu calaa qowmi nebi maxamed sala allahu calayhi wasalam bil ayuu qunuudaayey oo uu habaarayay qola gaalaa anata rasuulullahi qunuudka markaas waxaa loola jeeda adducaa ah. macnaha afraad oo qunuudku ku yimaadaa waa alqiyaamu istaaga istaaga qunuudaa la yidhahdaa xadiis saxiix muslimkaa ku tusi nabiga waxaa la weydiiyey sal اllahu calayh wasalam ayu salaati afdal salaadkee u fadli badan ayu salaati afdal nabigu wuxuu yihi duulu lqunuuti midda u istaag dheer salaada istaagga inaad aad u dheeraydo qur-aan ku akrido iyo inaad sujuudda dheeraydo waxaa ajar badan istaagga dheer afdal salaati aa la weydiiyey nabiga sal اlahu alay u marka afartaas macnuu ku yimaadaa macnaha hadda aayadan loola jeedaa waa dawaamu daaca daacada ilaahay mid daaimu ahaa ibraahim ina ibraahim nebi ibraahim kaana wuxuu ahaa ummatan imaaman mid khayrka looga baydo qaanitan mid ilaahay adeeca oo daacadiisa daaima ayuu ahaa daacada ilaahay mid daa'ima ayuu ahaa xaniifan mid ka leexda baadilku ahaa baadilka iyo shirkiga mid ka leexda oo tawxiidka iyo xaqa u leexdu ahaa baailka shirkiga mid ka iishay oo ka leexday oo tawxiidka iyo xaqa xaggiisa u leexday sidaasuu ibraahim ahaa waa sifada saddexaad sifada afraad ilaa wuxuu yidhi walam yaku kama mid ahayn min almushrikiina dadka ilaahay u shariig yeelana ku jamaaca maahayn oo ka mid ma ahayn horay haddiiba lasoo yidhi imaam khayrka looga daydu ahaa oo la yidhi daacada alle mid daa'imuu ahaa oo la yidhi shirkiga iyo baadilka mid ka leexduu ahaa mushrikiinta kama mid ahayn xaa loola jeedaa waxaa loola jeedaa macno aan saddexdaas midna lagu soo sheegin ah. saddexdaan macno halkan waxaa lagu soo sheegay daacada ilaahay mid daa'ima inuu ahaa ha daa'ime Ah, daacada ilaahay mid daaimu aha ha daaime baail kuma dari jirina baailka waa ka leexday shirkiga iyo bidcada iyo fisqiga waa ka leexdoo daacada ilahay xaggeedu u leexda wanaagaasu dadka bari jiray intaasaa lasoo sheegay walam yakun min almushrikiina waxay tahay gaalada ma badi jirin waxaa jira qof asagu ilaahay adeeca oo ilaahay caabuda oo aan shirki la imaan laakiin gaalada la nool oo dhex jooga taasay ka hadle qaybtanna walam yakun min almushrikiina waxay tahay gaalada ma dhex joogi jirin ayaga jamaacadooda ma badi jirin nukushooda ma badi jirin waa ka socnay oo waa ka tegey waana ka beri noqon saasay ka hadle aayadda saa fiiri sharaxa wuxuu inii soo naqliyey aayadda sharax uu ku sharxay musanifka maxamed cabdiwahaab wuxuu yidhi qaala almusanifu raximah llah fii hadihi aaya aayaddan meel kalu ku sharxay wey mualafaadka ayuu ka soo qaatay qismiga tafsiirka wuxuu ihi ina ibraahima nebi ibraahim kaana wuxuu ahaa ummatan mid qayrka looga daydo fiiri umma nebi ibraahim waxaa rumeeyey oo kaliya nabi luud oo wiilu adeer u yahay ahaa dadkii kaloo waa ka diideen halkaas wiilaa rumeeye oo adeer u ahaa aa rumeeye iyo xaaskiisii ir haddana umma weeyaa wuxuu yidhi asheekh maxamed cabdiwahaab waxaa ilaahay noo asaga keligiis ummad ahaa lianlaa yastawxisha saailuka lianlaa yastawxisha saaliku ariiqi min qilati saalikiina inuusan ka qaroon oo qaro iyo cidlo uusan dareemin qofka dariiqa ilaahay lagu caabudaa qaadaa oo dadka dariiqa alle lagu caabudaya ku toosan yaraantooda inuusan la cidloon saas alle noogu sheegaya qofka xaqa ku toosan isagaa ummadda keligiis adduuya isagaa ummadii aduu keligiis yahay isagaa ummadda ibraahiim asaga iyo xaaskiisii xaaskiisii iyo waxa weeye wiilkaas uu adeerka u yahay oo kadibna ilaahay nabi baa ka dhigay ilaahay doorto nabi ka dhigay ummaddii kaloo dhan xataa aabbihiis wuu diiday aabbihiis aazara la dhihi jiray waid qaala ibrahim liabiihi aazara aabbihiis aazara la dhihi jiray ku dhintay waa diiday ummadii kaloo dhanna waa diiday haddana ilaahay ummu ku tilmaamay waxaa sidaas la kugu sheegaa xaqa laguma garto dadkiisu inay badan yihiin laguma garto xaqa loogama cararo dadka ku suganaya xaqa waxaa xaqnimadiisa lagu gartaa daliilka waxaa lagu raacaa daliilka xaqa dadkiisaa badan laguma fiili sidaasaana la kuu sheegaya wy markaasuu yidhi qaanita lilah allahu adeeci jiray nebi ibraahim allah wax alla wuxuu amruu samaynaa wuxuu ka reebuu ka fogaana laa lilmuluki walaa liltujaari almutrafiina nebi ibraahim ma adeeci jirin boqorada oo dad diineeda culummaha waxaa jira boqorada un daba jooga waxay rabaan u xalaaleeya wixii ay nacaanna yidhaha waa xaaraan oo makarafoon u ah aa jira ma ahayn ibraahim sidaas ganacsatada loo raaxeeyeyna mid daba jooga ma ahayn qaar kalea jiroo sidaasoo kale fidnaysan oo hantilayaalka wax alla waxay rabaan u xalaaleeya ribada iyo macaamalaadka oo xaaraanta u fadwooda maadaama uu hantilaya isagoo damaacinaya islaam hantida wax kaa siiya kuwa saas u fidnaysanaa jira labadaas qaybood midna ma ahayn ibraahim wuxuu yidhaha sheekh maxamed bin cabdilwahaab xaniifan mid toosan oo baailka ka leexday ayuu ah waxaa loola jeedaa laa yamiinu yamiinan walaa shimaala bidix iyo midig midna uma leexa jirin ibraahim bidix iyo midig midna uma leexa jirin xaqu saas ugu toosna ka ficli culamaai lmaftuuniin la mid ma ahayn culummada fitnaysan oo kale culummada fitnaysan oo boqorada siday rabaan ugu jawaaba iyo madaxda wax alla waxay boqoradu rabaan iyo madaxdu u jawaabo u fadwooda ihahda waa xalaashiya ku soco waa xaqiya ku soco xalanbariya kugu arka nabiga la dabaalanaya kuwaas fidnaysan maahayn ama se tujaarta iyo hantiilayaalka ribada iyo xaaraanta iyo mucaamalaadka xaaraamta u jawaaba oo yidhahda waa iyadiiyo kuwa xalaal weeye kuwaas ma ahayn walam yakun min almushrikiina fiiri meeshaan waxaa loola jeedaa uu yidhi mushrikiinta ha ka mid noqon khilaafan liman kaara sawaadahum waxaa sidaas laleeyahay wuxuu khilaafsan yahay dadka gaalada badiya nukushooda wa zacama annahu min almuslimiina haddana sheegta inuu muslimiinta ka mid yihi anugu muslimiintan ka midu leeyahay gaaladuna dhex jooga ayagu badina ayagu jamaacadoodii badina ilaa qofka gaalada markuu la dego ood ayagii la nooshahay ood ka diiwaan gashan tahay ayagaad badiday jamaacadoodaad badiday muwaadiniinta wadanka waa intaasoo malyan waxaana ku jira boqolaal muslim sheegana kuwaasaa badina ayagaa badina caqligoodii iyo cududoodii iyo kulli gaaladaa ka faaiide saas darteeda waa arin aad u kurus oo ilaahay jahanamo ku ballan qaaday dadka ku dhex dhinta gaalada iyagoo dhex degan gaalada dadka dhex dega ee badiya jahanaba alla ballan qaado in aladiina tawaafaahum lmalaaikatu aalimii anfusihim qaaluu fima kuntum qaaluu kunaa mustadcafiina fi lard qaaluu alam takun ardullaahi waasicatan fatuhaajiru fiiha fa ulaaika ma'waahum jahannam iri ilaahi weynaa subxaana wa tacala wuxuu leeyahay dadka dadka nafta malaa'igtu ay ka qaadaydo ayagoo aalimiin ayagoo aalimiin xaa loola jeedaa waajibaad ilaahay saaray aysan samaynayn oy ka tageen amase waxyaalo ilaahay ka xaaraantinimeeyey ay samaynayeen labadaas mid wey aalimka waajibaadka alla saaray ka tageen qayb ka mida amase waxyaalo alla ka xaaraantinimeeyey ku dhaqmayeen markii malagta nafta ka qaybaal waa maay waaad ku dhex jirteen ah, waa maxay waxaad ku dhex jirteen markaasay waxay yidhaahdeen qaaluu kunaa mustadcafiina annaga dad la gumaystaan ahayn naga xoog badanaan ku dhex noolay gaalada halkan joogta qaanuunkoodu ma ogolayn arintan inaan samayno waajibka saasaan uga tagno xaaraantaana waan ku qasbanaynoo gaaladaas baan ku qasbaydo daruuradaas baan keentay laruura iska ahe soo ma jeed maxaasay ku hadlaan markaasaa malaa'igtu waxay yidhaahdaan alam takun ardullaahi waasica dhulka ilaahay miyuusan ballaarnayn dhulka ilaahay oo dhan ma wuxuu ahaa meeshaas gaaladu ka talido ma weydeen meel muslim joogo ood ilaahay ku caabudaan ya markaasu ilaa wuxuu yidhi kuwaas meeshay u hoyanayaan waa jahanam waa jahanamo saas darteeda xaafid ibnu kaiir aayadaas markuu sharxa wuxuu soo raray ijmaac dhammaan culummada muslimiintu isku ijmaaceen culummada muslimiintoo dhan ay ku ijmaaceen qofka laba sifo laga helo inay waajib ku tahay inuu ka tago waddanka gaalada hadduu ka tegi diido macnaheedu wuxuu yahay waa qof dembaabo rabbi caasi oo daalim labada sifo waa maxay sifada koowaad waa inuusan diintiisii muujiso karin oo ku dhaqmi karin diintii oo dhan shay diintiisa ka mida ah hadduusan khiyaar ulahayn xaaraan qacanuu ku dhex joogaa waa inuu ka tagaana waajib ku ah tan labaadna meeluu aado waa inuu yaqaan dii cadow haystaana dariiquu ka bax u waayey ku dambaabi maa joogiddaas laa yukalifu llahu nafsan ilaa wuscaha ila waxaa dhici karta maanta dad muslimiin ah oo u dhashay gaaladan wadamada gaalada wadan muslim oo soo dhaweynaya maanta aan wadan walba w aad la wareegayda ord wadankaaga joog qofkaas marka mel uu aado aan heli karin cudurdaaru leey laakiin qofkan meeluu aaduuba yaqaan meeshan gaaladana diinkiisii ma ku wada dhaqmi karo waajib waxaa ku ah inuu ka tago waxaana xaaraanka ah inuu dhex joogo dhammaan dadka jooga wadamada gaaladana diintooda maanta kuma dhaqmi karaan xaqiiqadu waa saas kuma dhaqmi karaan wa khaasatan weliba ragga Ah, sababtoo ah qaar kamida waa weydiin waxay ku leeyihiin ma awoodno caruurtayadu haday qaldamaan inaan ku canaanano ma awoodno khiyaarna umali si saraaxalah nalo leeyahay hamoodin meeshaan meeshii dadka lagu amri jiray dadku khiyaar bay leey ah, gabadhaydaa la weydiiyu yidhi nin wadaad oo laydiu yidhi gabadhaan maradaan weynoo saaran maadaa amray markaasaa yidhi ma wax uu ka beri noqo waa diinkii alle ah, fiiri diintii alla yidhi amar caruurtaada oo nabi muxamed yidhi kullukum raacin wa kullukum mas-uulun can raciyati qof kasta waa raaci mas-uuluna ka yahay waxa la raaciyey warajulu raacin fii ahli beytihi ninka asagaa ilaaliyo ka ah ehelkiisa iyo gurigiisa caruurtiisa wa mas-uulun can raciyati waana la weydiina waxaan la raaciyey ilaahay wixii uu raaciyu beri ka noqona uu mas-uul kamay mana ma awoodaan diinkii alle ma awoodaan inay ku dhamaan soo ma jeedin adinka ma awoodaan macrofanka kore in lagu adimo soo ma jeedin dadka jooga ingiriis iyo maraykan iyo macrofanada sare inta ku xirtaan adinka mala dhawaaqi karaan maya gudaha laga adima masaajidka macrofan gudaha oo afarta meesha ku jirtaa maqli karto kaasaa laga adima waana calaamadihii lagu kala yiqiin beled muslim iyo beled gaalo oo nebi maxamed sal allahu alay slm markuu magaalo ku inta salaada ka hor uu sugi jir salaada marka la gaaro adin hadduu ka maqlay waa ka joogi jir aadi ma jiri nab maxamed kuma duuli jire sala allahu alay adin ka maqli waayo waa beled gaalo soo ma jeed waa beled gaalo soo ma jeed marka khiyaar diineed ma jiro ma haystaan ma haystaan marka qofkan khiyaar diinkiisa u haysan meeluu aadaan yaqaan waajibay ku tahay saas darteedaa nabigu beri ka noqday sala allahu dadka gaalada dhex degan nabigu beriyu ka noqday beri uu ka noqo nabi maxamedaa yidhi sal اllahu calayh ana bariiun anigu beri ayaan ka ah min kulli muslimin yuqiimu bayna aqhuri lmushrikiina qof kastoo muslim ah oo gaalo dhex degan beryan ka ah nabi maxamed aa yidhi sal la qof oo muslim ah oo gaalo dhex degan beryan ka ahay nabi maxamed aa yidhi sal ana bariiun min kulli muslimin muqiimin bayna adhuri mushrikiin ana bari min kuli mslimi yuqiimu bayna adhuri mushrikiin abu daawuda wariy xadii صaxiixa min xadiii jariir bn cabdilah nebi moxamedaa yidhi sal اllahu calayh wasalam man jaamaca almushrikiina man jaamaca almushrika waa mufrad qofka gaalka la jooga wa sakana macahu oo gaalka la dega waa deegaan gaal iyo isagaa dariso iska soo horjeeda fainahu milu asagu la midi nabi maxamed a yidhi sal isagu la midi xagga rabbi caasintu kala midi abu daawuda wariye waa xadiis saxiixa min xadiii samurata bni jundub marka bal ka war qofka muslimkaa ee gaal dhex degan nebi maxamed beri buu kaa yidhi ma raalliyaad ku tahay isagoo nebi maxamed beri kaa yahi inaad dhimato nebi maxamed aale kaad la degantaad la midta kaasaa rasuulka loosee la yeelaya markaasuu yidhi laa taraa naarahuma muslim iyo gaal dabkoodu waa inuusan isarag inaad halkan adna badanka ku karsato ma isna inta ku karsado oo labada nal isku baxdo maya dabkiinu yuusan isarag ka carab waa cadow ha dhexdeg waa cadow ha dhexdeg qaar badanoo kamidana masaaib kalaaba u dheeraadaba masaaib kalaa oo intaas ka badan oo maxaa kamida mid qaar badan baasaborada waxay ku sitaan magacooda magacaan ahayn qaar badan magacooda magacaan ahaanay ku qaataan markaasay xaafiiskaay soo istaagaan marka la weydiiyo leerada haye magacaa uleey inu hebel hebel baana war maada ina hebele soo in hebel matin kaasuu le waa ogaa maahiye kaasu imana dhalin laakiin warqadan baan ku haystaa soo ma jeedid janna waa kaa xaaraan intaad sheegayba aabbaha cidaan ahayn nabi maxamed dhegaysa xadiiska bukhaari iyo muslim nebi maxamed sal اllahu calayh wasalam wuxuu yidhi man dacaa ilaa kayri abiihi wa huwa yaclam qofka sheegta aabbihiis cidaan ahayn oo ku abtirsada isagoo og inuusan aabbihiis ahayn dhan kaloo adduunu raadina waa og yahay inuusan aabbihiis ahayn faljannatu calayhi xaraamun janna waa ka xaaraan qofkaas war jeexjeexa war waa xaaraan warqad aad ku qaadatay magacaagii magacaan ahayn oo markii lagu yidhahda magacaa hebel hebel hebel aad adoo og inuusan aabbaha ahayn ninkaad ku abtirsayda janna waa kaa xaaraan xaaraanay kaa tahay janno nabigaa yidhi sal allahu jeedin man dacaa ilaa kayri abiihi wahuwa yaclam faljannatu calayhi xaraamun jannadu waa ka xaaraan nabi maxamed aa yidhi sal allahu alay slm ha sugin inaad ilaahay hor tagto iyadoo wax la suga maahan iyo wax la joogo googoo cadba margo ah, risqiga allaa qoray calooshii hooyada adoo ku jiro afar bilood ha la qoray ka badsamaydo ka badsamaydo waxaa la qaataa in aad gaajo naftu kaaga dhacdo haddaad xata u haysato inaad gaajo naftu kaaga dhacaydo haddaad ka soo tagto ma garatay ma waxaa la ysgarab dhigi karaa ayadoo nabigu beri kaa yahay oo kuleeyahay leeyahay la daristaad la mid tahay oo la leeyahay jannadu waa kaa xaaraam inaad sidaas beriis ku cunto iyo in xataa gaaja naftu kaaga dhacdo ma laba re shay laysku doortaa subxaan allah wax laysku doorsado ma hataa gaajo waa wax yar day xataa naftu kaaga tagto ayadoo xaqiiqadu ayba tahay risqiga ilaahay gacanta gaalo kuma jira xaqiiqadu waaba saas xaqiiqadu waa saas marka ilaahay inaan ka cabsano weeye oo arintaas qof kasta oo muslim ah uu ka cararo oo ka hijroodo oo buldaantooda ka tago oo magaalooyinka muslimiinta meel ka uu biiriyo tago magaalo gaalana waxaa la yidhaah dadka gobol qolada takfiirku waa mujrimiin marka juhalana ah ilaahay diinkiisana ka jaahilin beled gaalo ayagu waxay yaqaaneen ururkoodu meeshuusan joogin beled gaalo waxay yaqaaneen ururkoodu meeshuusan joogin mana ahan beledka gaaladu saas ee ahlucilmigu markay qeexayeen ahlu sunnuhu waxay yidhahdaan beledulkufri waxaa la yidhahdaa beledka dadka muslimiinta shacaa'irta iyo calaamadaha diintoy muujinayaan aysan gaalo ka soo idan qaadan ee ay awoodooda ku muujinayaan day adimayaan ayagaa adimana gaal dhihi maayaan qaanuunka noo ma noo kale weydiin maayaan ayagaa iska adimana ayagaa iska aqimana gabadha yada xijaabkeeda qaadane wiilku sunooyinka nabigu ku dhaqmi waxun aabbuhu ku dhaqmi gaalna wax warqad iyo idana looga soo qaadan ma waa kaasa beled muslim beled muslim waa kaasa soo ma jeed muslim saasaa lagu yaqaan beled gaalana xaa lagu yaqaan gaalada calaamadooda iyo shacaa'irtooda muuji karta muslimka joogaa wuxuu muuji karaa intii qaanuunka gaaladu u ogoshay bis wax kale ma muuji karo in all intuu muujin waa inta qaanuunka ogol inta kale ma muujin karo beled gaalaa la yihahda shekhulslaam ibnu taymiya baled kalaa jiru oo beledka kale muxuu wuxuu yahay yuu yihi gaalada joogtaan aysan muslim ka idan qaadayn ee kufrigooda ay muujin karaan muslimiinta joogtaan aysan gaal ka idan qaadayn ee islaamnimadooda ay muujinayaan beledu kufri lama yihahdo beledu shirkina lama yidhahdo muxuu yahay gaalkuna xukunkiisu leey muslimkaana xukunkiisu leey magaalada marka laga hijroona waa beldulkufriga waa beledushirkiga waa beledka uusan qofku diintiisa muuji karin ilaa qaanuunku intuu u ogolyahay mahan kaas way midka laga hijroona marka muslimiintu waa inay ka tagaan oo ay ka hijroodaan bal ilaahay baa idinku dhaashay rag dhan fiiri oo ilaahay wayna ku addoonsaday inay eelkooda naar ka ilaaliyaan yaa ayuha aladiina aamanuu quu anfusakum waahliikum naara war muminiinow ehelkiina naftiina naar ka badbaadiye see looga badbaadin waa inaad diin ka barto waa inaad diinta ku tarbiyaydo waa inaad munkarka u diiddo ooad habartoodu gaartay basuul kama ahi carruurta iyo dumarka ya maxay tahay diin xumada u dhimano naar ka badbaadiyaa lagu yidhi soo ma jeed aawo hay hayaan subxaan allah allow hana dulley marka qof walbaa waa inuu ilaahay ka baqo oo gaalada wadamadooda laga soo tago oo qofku diintiisa uu la soo cararo oo la soo kala caqli roon kuwa gaalada aada laftirkooda way kala caqli badan way kala caqli badan qaar wuu og yahay inuu rabbi caasiyey wuuna ku dadaalayaa inuu ka baxsado eerkiisii carruurtiisana ma geeyo qaar ka miduuna ilmihii uu dhalayuu geeyey ukumihiisiu ku beeray xasaskiisiuu geeyey bal qaar ka midu mid mid u wada mid mid u wada waa inaad ogaataa man sana sunatan sayiatan falahu wisruhaa wa wisru man camila biha ilaa ywmi اqiyaama adiga in alle intaad gayday waxay dembiyo meeshaas ku sameeyaan waa dushaada ilaa qiyaame laga gaaro allow balaayo dushaa naga saaran dulqaad badana oo cadaabka ilahay u sabri oga qaaraa toban qoys geeyeen qaaraa han iyo toban qoys geeyeen wadamada gaalada kaasay dadkay gayeen gaaloobeen gabanana gaalooben waa faasiqoobeen dhammaan intaas ay munkar samaynayaan waa dushaada adaageeye dad lacag ku bixiday waa dushaada dad warqad usoo samayday waa dushaada soo ma dulqaad badan ah oo naarta ilahay u sabri oga gaalu geynaya dad soo ma jeedin war naftaadii kala soo car marka kala caqli roon qaarna naftiisuu la joogaa eelkiisa ma geeyo xariirtiisa ma geeyo waa xamaashaa intuu salaali karana way salaan saad uga carabtaan oo u fakaraya waa qofkaas waa ka damiiroon waana ka caqli badayn waana ka diin fiicayn lama dhowa subxaan allah subxaan allah marka ilaahay nabadgeeyo ee alla hanageeyo ilaahay ka magangala eelkeenna iyo dadka jiraan allaha nooga soo aruuriyo nebi ibraahim gaalo ka mid maahayn lamana degi jirin ee beri ayuu ka ahaa maxaa nebi ibraahim alkugu sheega afartan sifo lagu sheegay afartan sifo oo lagu sheegay maxaana lakugu sheegaya waxaana lakugu sheegaya annagay waajib nagu tahay inaan ku dayano ah, nabigeennaa la amray inuu ku daydo ibraahim nabigeennaa la amray uma awxaynaa ilayka an itabic milata ibraahim waxaanu kuu waxyoonay nabiga subanow raac diinta nebi ibraahim saasaa rabbi leey raac diinta nebi ibraahim xaniifan wamaa kaana min almushrikiin wuxuu ahaa mid baailka ka leexday mushrikiinta ka mid maahayn lama degi jirin ma dhex joogi jirin raac nebi ibraahim annagana ilaahi weyna subxaana wa tacaala wuxuu noo sheegay ibraahim inaan raacno laqad kaana lakum uswatun xasanatun fii ibraahiima waladiina macah waxaa idinkugu sugan dayasho wanaagsan ibraahim iyo dadkii la jiray waxaa lakugu sheegayaa waa inaan ku dayano oo aan wanaaggan uga dayano wanaagaas inaan uga dayano sidaas way sidana la kugu sheegaya iyo wa qowlu ilaahay qowlkiisa tacaala ilaa waa sarreeyaahe ilaa wuu yidhi waladiina kuwii weeye muminiintu hum ayagu laa yushrikuuna aan u shariig yeelin birabbin rabbigood aayadahan waxaa lagu tirinaya suurat lmu'minuun dadka muminiintaa sifaadooda ilaahi weynaa marka wuxuu ku tilmaamay oo tilmaamahooda ka mid ah rabbigooda uma shariig yeelaan shirkiga beriga ka yihi wladiina waa kuwii muminiintu hum ayagu laa yushrikuuna aan u shariig yeelin birabbihim rabbigood waa dadka rabbigood aan u shariig yeelin muminiintu waa kuwaas sidaasa ilaahay ku tilmaamay saadaat lwliya awliyada ilaahay sayidyaalkoodii ilahay saasuu ku tilmaamay maxaana lakugu sheegayaa waxaana lakugu sheegaya sifadan allah jecel dadkan uu alla tilmaama waa inaan jeclaano annaguna waa inaan ku sifowno si alla noo jeclaado saasaana la kugu sheegaya dadka shirkiga beri ka noqda allaa jecel sifadan allaa jecel in shirkiga beri laga noqdo waxaa alla noogu sheegaya marka inaan sifadan yeelanno si alla noo jeclaado dadka sifadan lena aan jeclaano oo shirkiga beri ka ah ahlu tawxiidkaa saasaana la kugu sheegaya can xusayn bni cabdiraxmaan xusayn ibni cabdiraxmaan waxay bukhaariyo muslim ka wariyeen bukhaariyo muslima xadiidka wariyey taas darteed can xusaynta waxaa lagu tacallujin rawa albukhaariyu wa muslim can xusayn ibni cabdiraxmaan bukhaari iyo muslim waxay ka wariyeen xusayn ibni cabdiraxmaan xusayn ibni cabdiraxmaan assulami abulhuday alkuufi waa taabici waa taabici boqol soddon iyo lix hijriyadu markay ahayd ayuu dhintay asagoo sagaaشan iyo saddex sano jira imaam iqa weyn rawa الbukhaariyu wa mslim bukhaari iyo mslim waxay ka wariyeen an xusein bni cabdiraxmaan qaala wuxuu ihi kuntu waxaan ku sugnaa inda saciid bni jubayr saciid ibni jubayr saciid ibni jubayrna waa taabici a'imadii taabiciyaalku ka mid ahay faqiih ayuu ahaa ardada cabdullahi bni cabaas ugu waaweynaa ee tafsiirka ka soo xambaaray ayuu ahaa tafsiirka ka soo xambaaray xajaaj ibnu yuusuf ayaa dilay oo hortiisa lagu dilay isagoon konton san weliba gaarin marka xajaaj ayaa dilay taabicigaas qaala wuxuu uhi kuntu waxaan ahaa cinda saciid ibni jubayr macnaha majlis cilmi ah oo cilmiga ku faafinayo saciid ibnu jubayr halkaasaan joogay faqaala saciid ibn jubayr wuxuu yidhi ayukum kineebaa ra'aa arkay alkawkaba xidigii aladii xidigii inqada dhacay albaarixata xalay xidigii xalay dhacay yaa u jeeday faqultu waxaan idhi yidhi xusein ibn cabdiraxmaan ana anigaa arkaayey xidigaas markuu dhacayay anaa u jeeday uma qultu fiirihi marka wakti dambe weeye oo saqda dhexe habeenka dhexdiisa weye marka xidigu dhaca markuu yidhi anaa arkayey ikhlaaska salafka siday uga fogaa jireen istususka wuxuu is yidhi anaa dadka maqlayaa kuu maleeyaan waktigaa salaatuleila u taagneed ah, yaan laguu malayn isus isku khiyaagu diidaa inuu isku qurxiyuu diidaa wax uusan ahayn sidaasay ahayd waa waxa ilaahi weynaa subxaana wa tacaala qiimaha ugu yeelay slku ikhlaaskay ku dadaali jireen wayna ka fogaa jireen riyaaga iyo inay isku qurxiyaan waxaan ku sugnayn markaasuu wuxuu yidhi amaa inii aniga lam akun ma aanan ahayn fii salaati salaada xib laakiin salaatuleyl tukan meli markaas xidigu markuu dhacayey waa arkayey laakiin salaatuleyl kuma jirin saas yaan la ii qaadan soo ma jeedin laakiin in badanoo maanta muslimiinta ka mid ah in loo qaato qof taqi ah oo aad u qiimo badan saasay jeclaalahay bal in lagu ammaano waxaysan ahayn saasay jeclaalahay waa waxaa halaagayeen oo waxaas amaa inii aniga lam akun ma aanan ahayn fii salaatin salaad oo maxaa soo jeeday walaakinii aniga ludiqtu waa lay qaniinay ay qaniinay bahal marka xanuun badan wey haddi la seexa waa uga tegey waa lay qaniinay ay qaniinay qaala wuxuu yidhi saciid jubayr famaa sanacta maxaad samayday maxaad samayday haddii lagu qaniinay qultu waxaana yidhi irtaqaytu tuf aan raadsaday qof ku tufa bahalkaan i qaniinay qof ku tufa ayaan raadsaday irtaqaytu macnaheedu waa istarqaytu sida saxiix muslimka ku suganba oo saxiix muslimka lafdigaasaba ku suganba oo ah istarqaytu istarqaytu marka siinta iyo ta'du dalab ayay faa'iideynayeen dalabtu man yarqaani wey waxaan raadsaday qof igu tufa qof igu tufa aan raadsaday fiiri marka saciid ibnu wuxuu yidhi qaala saciid wuxuu yidhi famaa xamalaka maxaa kugu xambaaray calaa daalika ay cala stirqaa inaad tufreedsato maxaa kugu xambaaray shaarixa wuxuu yidhi fiihi dalabu lxujati calaa sixati lmadhab hadalkaas waxaa ku sugan salafka madhabkoodu inuu ahaa qofka madhabka uu ku tago in la weydiiyo xujadiisa adii qofku wax sameeyo in la yidhaha waxaas markaa samaynayda xaa xujo kuugu aha i markuu yidhi tufaan raadsaday muxuu yidhi maa xamala xaa kugu xambaaray macnaha oo tiraa halaygu tuf marka maxaa ku sugan waxaa ku sugan fiihi dalabu lxujati calaa sixati lmadhab qof kasta madhabka uu qaado inuu sax yahay daliilka tusa in la weydiiyo saasaa sax waxaanaad samayd waxaa daliil ah saasaa lasdhii jir qof kasta waa la weydiin qof kasta la weydiin karaa waxaan aad daliil ah ceeb maaha in la weydiiye waa sax waa qultu waxaan idhi uri xadiiun xamalanii xadiiun ahaa fiirasna xujadiiu keena xadiiun xamalanii waxaa igu xambaaray xadiiun xadii xadiikoo xadaanaahu noo sheegay ashacbiyu shacbi magaciisa waa lahaa caamir ibnu sharaxiil alhamdani waa taabici min iqaati taabiciin oo fuqaahim ka midii boqol soddon boqol waxaan idhaa iyo saddex ah, boqol iyo saddex markay ahayd hijriyadu ayuu dhintay boqol iyo saddex markay hijriyadu ahayd min aimati taabiciin uu ka mid yahay camir ibnu sharaxiil alhamdani wuxuu yidhi xadaanaahu xadiiunaa igu xambaaray xadiikoo xadaanaahu uu noo sheegay ashacbiyu qaala wuxuu yidhi saciid bnu jubayr wamaa xadaakum muxuu inii sheegay xadiikiina maqashiin ah, xadiikii inta kuu sheegay shacbi aad ku camal fashay xadiikaas ii sheeg qultu waxaanu yidhi xadaanaa wuxuu nooga sheegay can buraydata ibni xusayb can buraydata bni xusayb waa saxaabi annahu burayda qaala burayda wuxuu yidhi laa ruqyata tuf ashfaa mid dawo badan ma ahan ilaa min caynin qumayo ama il in layskaga tufa maahane ow xumatin ama qaniyo laa ruqyata abarkiiyaa maxduufa qabarkii aa maxduufa laada abu sulaymaan alkhadaabi sharaxa abu daawuudka wuxuu soo qadaray macalimu sunanka weeye khabarka ashfaa waowla uu ka dhigay khabarkii laa ruqyata tuf ashfaa mid caafin badan ma ahan waowlaa mid haboonaasho badan ma ahan ilaa min caynin in ila yskaga tufa maahan ow xumatin xumatina l xumatin la dhihi maa mashinamim ow xumatin ama qaniyu macnaheedu marka wuxuu yahay buraydat ibnu xusayba wuxuu yidhi wax la yskaga tufo waxaa u caafimaad qaban oo u haboonaasho badan isha iyo qaniyada ha dhici karta qofka la qaninay haddii tuf la yidhah inuu boodo hore ka dhaqaabo wakadalika ishun asaf qofka la qumayeys ama ishu ku dhacday tuf marka lagu yidha hora inu ka dhaqaaqa dhacdo waana dhici jirta oo labaduba waktigii nabiga waa dhacen saxaabada waxay u yimaadeen nin qola oday laga qaniinay warna hooye waa hoy diiday hadha way kusoo dherma war nina nala ka qaniina wax wax ku tufa idinku jira nin saxaabiga yidhi ha anaa ku tuf laakiin waana hoy diideeno ilaa aad ujradeenna meel saartaan ku tufi faatixadii ku akri ma toddoba goor ku akri ma saddex allahu aclam intaba culimmadu waa sheegay faatixadii ku tufay waxaad moodaa xarig ku xirnaa in laga furay markaas iska tig ninka arigii faraha ka saaray ta soo wadan cunine tuf aan ku qaadanay tuf aan ku qaadanaye aan hubsana wuxuu inuu xalaal yahay in kale nabigay u keeneen sala allahu alay nabigu si naftooda u qanacday wa inta qaybidaan aniga xataa qaybtaygu dar haddii nabigu cunay marka wax ka xalaalsanu ma jirto wey macnaheedu qalbigoodi waa qancay marka laakiin fiir hadde waa tego waa haraysta ee inaad inta ku haraysato habeenkiiba toban dolar ka qaadato qof iska sakara canjiradna u shito adna xagga iska seexato ma oo tira wali habeenkiiba qofkiina sakaraad ma garat canjirada u shito waa qur-aanka adugu maa ku akridi maanaa feres jabina aan feres ku jabina canjiradaasaa ka dulqayliyeyse meel ugu xirxiran yihi marka tufan wax ku qaadaay kolka waxaa tiraa dadka waalanay xilxiliya anugu waana maaweriya canjaradan ushida saas laakiin ha khiyaanin dadka waa noocaas xeryaa loo furtay markaasa waxa weya canjirada macrofalgula dushidaan markaasa qofkii xataa waxa dhacdaa inuu waaliba qaadaba awil xanuun kale inuu hayaa dhacdo ma garat dhibaatada lagu hayo umada haddaad tiraado waan adkaari yarna ku akri kule mafeeraad jebin aniga maanta ma qaaqlay kara canjalkaasu ushid yaa ku yidhi canjala wax quraan saara qof ilaahay caabudo u tadarruco wax akriyo oo rabbi baryo oo wax laga aqbalaa laga raba anjilada rabbi bari subxaan allah maxaad ku qaatay dadka hantidood qofki waa kan waa kasii daray waa kasii marka labadooda isku mid ma ah qofkaana haddaad waa ku akrina hadduu raystana waa isiine waa kuu banaanta dadan waxba sheegan oo inta wax akriya lasakaasiyena hadiyad lagu siiyey wey dabeecba meesha kama dhicin laakiin waxna waa u sheegana qofkiina ma ladna maxaad ku qaadato wii ah, dariiadaad ku aadato dariiada waa inaad ka fiirsata waa la cunay waa laga iirsada xadiidka marka fiiriya burayda xadiidka burayda wuxuu leeyahay wax la yskaga tufo oo ka caafimaad iyo habboonaansho badan ma jirto qaniyada iyo qumayada ama isha qumayadana waa lamid nabigoo jooga nin saxaabiya soo dhacay ah, nabigu yaad ku tuhmaydaana la heblaan ku tuhmayna usoo yeer kaasuu yidhi weysayso waa weysaysta gab alagu sii biyihi waysada lagu daadiy horu ka istaag ah, horu ka istaag waa carab dadki wax ka raac ah, qofka qofkii ilaystayba haddii la yaqaano weysayso a la yidhahda ah, khalaas intaasaa ku filan weysadaasa lagu daadiya khalaas wey qofka la yidhaa kaala weysaysana o inuusan diidin maxaad u dilay qofkan walaalkaa u xumaysana waa arrin khatar ah waa arrin khatara marka waa inaad inta weysada ogolaato haddii lagugu tuhmo adiga waa inaad ogolaato ishu wax oo aan waxa weyn in badan aysan garan karin ilaahay keliya u garan karo wey oo daad uda waxaa jira dad indhalo dadka qumaya iskaa jira hadda waana indhool waana qumayaysaa dadka hamoodaynu ishaan kaliya inay taw marka alcaynu xaqun qumayadu waa wax jiro sugan marka waxaa la rabaa maa sha allah haddaad shaygan la yaabto baarak allaahu fiidhe allahuma baarik fii haddaad shay la yaabto u bogto macnaha si aan ishaadu ugu dhicin allahuma baarik fiihi haddaad tiraado maku dhacayda ishaadu hay kastood u bogto adiga laftigaaga kuuma haboona inaad guryaha islaamda ka dhex qaylido oo la yidhahda la quraan saaro waa ka dhex qayli oo odaya lagu akriyo waa ka dhex qayli adiga laftirkaagu sharaf kuumaha soo maa marka bal aduu isilaali intaadan cid kale u nixin aduu isilaali oo shay kastood u bogtada waxaad tirahda allahuma baarik fiih ilaahu barakee khalaas waa ka badbaadi isna waa kaa badbaadi hadday dhacdana waa ogolaato ahlcilmi waxay leeyihiin diweysada la waaya dharka jirkiisa xiga haddii la helo inta biyo la gesho shubo waa lamid ah. dharka jirkiisa sida funaanadoo kale iyo dharka jirkiisa ku dhegan oo ku dhididay hal mid haddii laga helo inta biyo la gesho daadiyo waa lamid ah, bal waxa weyn ahlicilmiga waxay yidhahdeen meel reeb oo qoyan haddii inta lasoo qaabado meel qoyanoo hadduu ku istaago oo cagtiisa ku istaagto lasoo qabo biyo lagu daadiyo lagu shubo waa lamid ah, qofkaan inta un biyo la gaarsiiyo lagu daadiyo waa laakiin hadee xadiiska midda ku cado waa weesadiis taasaa ku cad ta kale un ahlcilmigo sheegaya un baan arag marka sidaas w xadiidka marka laa ruqyata ilaa min caynin aw xumatin mawquuf u egya mawquuf oo burayda yidhi laa ruqyata waa mawquuf macnaha waa hadal oo leeyahay burayda laakiin axmed ibnu maajah aa wariyeen asagoo marfuuca waana haabit sidoo kaleeta abu daawuud iyo tirmidi can cimraan ibni xusayna ka wariyeen asagoo marfuuca marka mawquuf ahaan iyo marfuuc ahaan labadaba u sugan yahi sharaxaan idiin sheegaya labadaba labadaba u sugan yahi xadiikaasaan ku camal falaayi oo burayda ii sheegay sidaasaan u raadsaday qof igu qaala wuxuu yidhi qaalada waxaa dhaxaa saciid ibnu jubayr qaala saciid ibnu jubayr wuxuu yidhi qad axsana wanaaguu sameeyey man intahaa qofkii ku ekaystay ilaa maa cilmigii samica uu maqlay wuxuu yidhi qof cilmigii uu maqlay ku camal falay aan kana gudbin wanaaguu sameeyey maxaa yl haddii burayda xadiid kuu sheegay aadna ku dhaqantay waa fiicanta waxaa xun qofka iyo qofka cilmigii uu maqlay aan ku dhaqmin labadaasaa xun laakiin xadiidku hadduu ku soo gaaray aadna ku dhaqantay waad fiicanta saasuu ku yidhi laakiin xadiis kalaan kuu sheegaya oo arinta aad samayday waa banaanta war qofka kaalay qur-aan igu ari adkaar arin xadiis kalaan kuu sheegayaa oo arintaas arin ka fadli badan sheega waa maxay waa inaadan dhihin qofna wax igu ari ka fadli badan qur igu akri ha adkaar ha igu akri ha dhihin ka fadli badan laakiin haddaad tidhaahdo igu akri maahan xaaraan waa banaanta ah, laakiin maxaa kasii fadli badan inaadanba dhihin haduu asaga kula soo doontana feecan hadduusan kula soo doonn adugu isku akri waa cibaada waana dawi isku akri saas darteeda qof jira wax lagu daweey waxaa ugu fiican asagu qur-aanka inu isku akriyo wax lamida male ah, wax lamida male dadka jira waxaad tirahdaan qur-aanka idinku isku akriya adkaarta isku akriya maxaa yeelay waa cibaado oo ilahay caabuda ilahay laakiin haddaad tiraa anigii cibaadadii ma samaynayo adugu ii sameen waa qayr rabbi laakiin tii lagaa rabi waa ka hoosayda adiga tan lagaa rabaa waxay tahay qofna ha weydiisan taasaa darajada sarayda dad weydiisato qur-aan lagugu akriyase waa banaanto xaaraan ma aha fiiri marka xadiidka markuu sheegu leey mid kalaan kuu sheegi macnaha oo ka fadli badan waa kanaa walaakiin xadaanaa annaga wuxuu noo sheegay yui saciid ibnu cabaas cabdulaahi ibnu cabaas cabdulaahi ibnu cabaas bin cabdilmualib ibnu cami rasuulilaahi wey saxaabigii nabigu u duceeyey oo uu yidhi allahuma faqihu fi ddiin wa callimhu ta'wiil ilaahu diinka fahamsii allow tafsiirka bar tafsiirka allow bar oo xadiis saxiixa ibnu xibbaan saxiixiisa uu ku saxiix yeelay bukhaarina wuxuuba wariyey allama faqihu fi diin intaasuu weriy buhaarigana ku sugan marka wuxuu yidhi cabdulaahi bni cabaasaa nooga sheegay can inabiyi sal اllahu calayh wasalam annahu nabigu qaala inuu yidhi curidat calaya waxaa la ii soo bandhigay alumamu ummadihii nabiga ummadihiyaa la tusa ummadihii oo maxsharka la keenayaa la tusa qaabka qiyaamaha loo keenay dadka loo soo shirina qaabkaasaa lay tusu yidhi nabi maxamed sal اllahu calayh wasalam fa ra'aytu waxaan arkay annabiya nabi walxaal ayaan arkay macahu nabiga la jirkiisa arahdu koox ay tahay riwaayadaha gobol waxaa ku sugan arruhaydu koox yar radiga waxaa la hahdaa maa bayna alaaati ilaa tisca waa saddex ilaa sagaal intaas udhaxayda wey toban ma dhamma nabi dhan oo ilaahay diray kitaab u dhiibay umma diinta ugu yeedhay oo toban wax ka yaru la socotaan arkay xaqa laguma garto dadkiisu inay badan yihiin xaqa daliilka lagu garta daliilka bisa lagu garta hadhiin waxa weyn hadday xaq wadaan baa dadku raacaan maxaa farmadoobaatee ka dhigi war xaqa dadka yar laguma garto xaqa dadka badan laguma garto maxaa lagu gartaa daliil bis mar dad badanaa raaci kara nebi maxamed dad badanaa raacay sal la ala marna qof hal qofaa raaca ama dadya nabiyaal badanaa saas marka xaqa daliilka lagu gartaahe dadkiisu waana badnaa kara waana yara kara waana badnaa kara waana yaraa kara markaasuu yidhi nabigeena suuban sal اlahu calayh wasalam fara'aytu nebiya nabigaan arkay walxaal macaw nabiga la jirkiisa araaqu koox ay yihiin koox oo aan toran gaaran weeye waa wax toban ka yar wax toban ka yar ayaa nabigaas la jiray taas ayaan arkay ayuu yidhi hmm, waa wax toban ka yar wnabiya nabi ayaan arkay walaal maxawla jirkiisa arajulu hal nin uu yahay iyo warajulaani laba nin waxaan arkay nabi dhan oo ilaahay soo diro laba nin la socoto macnaha laba qof kaliya haarumeeyeen ummadii loo diro dhan nabigaan arkay hal qof la socdo oon qof saddexaad lahayn oon qof labaad lahayn hal qofaa rumeeyey ummadii loo diro dhan dhammaan intii kale intii kale waa diiday u fiirso nabigaas xikmad dacwo lagu gudbiyo ti ugu sarraydi ku gudbi nabyaalku wax xukama waa ahluxikm usluub dacwo ma qaldi siday aheed u sheeg laakiin akaru naas xaqa ma rumeeyaan akaru naas xaqa ma qaataan nabigu uu yidhi sal اllahu alayhi wasalam waa nebiya nabi ayaan arkay walxaalaan arkay laysa maxawla jirkiisa axadun hal qof uusan ahayn nabi dhan diray oo ummad loo diroon hal qof raacinaan arkay waaxid uusan rumayn hal waaxid nabiga laguma waxa weyan xaqa laguma yaqaan dadkiisu inay badan yihiin iyo inay yar yihiin midna calaamad uma ah waxaa calaamad u ah xaqa daliil daliilka lagu yaqaan mar dadkiisu waa bataan marna waa yaraada daliilka lagu yaqaan ee had marka waxaad ogaanaydaa mahmaayada soomaalida ay wadar iyo waaxid yaa waalan sideeda mulaq looma qaadan karo waa la fiirinaa waxa laga hadlaa ma mise waa diin diin hadday tahay wadar iyo waaxid kii xaqa ku taagan maahan kan kala awaalan haddaa fiiri nabigaas iyo ummadoo dhan way isdiideen ma nabigaa waalnaa muse ummadda ummaddaa waalnaayeen ayagaa shaydaan ku cayaaray soo ha nabigu ma waalnayn marka marba hadday diin tahay qofka xaqa ku taagan maan qofka kala awaalan haddii qof waalanya soo ma jeed laakiin tahay way dhici karta ummadoo dhan waxay caqli u taqaana ka fallaadowdo in la yidhaha marka caqli marka laga hadlayo way dhacdaa in qofka la yidhahdo war banu-aadanko dhan kama caqli badneed wuxuna waa caqli laakiin wuxuu hadday diin tahay in la yidhahdo waa intaas ah, intaas maad khilaafayda sax ma qofka hadduu daliil khilaafsan wa laha ma daliilkaa khilaafay hadduusan daliil khilaafsanayna waa inaas waa in xaqa la raaco qofka wax inuu qaldanya lagu ogaada waa daliilka waa in laga fiirsado nabigu wuxuu yidhi sal allahu calayh id waqtigaas rufica lii waxaa la ii soo kor yeelay sawaadun madow cadiimun weyn markaasaan waxaan arkay yidhi madow weyn mukul weyn oo socota ah, sawaadku waxa weya waa ummad kaa fog oo aad u fara badan aan arkay yidhi mukul weyn ayaan arkay ama madow weyn fadanantu waxaan u maleeyey annahum ayagu ummatii ummadayda inay yihiin fiir meeshaas nabi kasta iyo ummadiisa gaara loo soo kulminayo nabigii aan qofna rumayn keligiisa lasoo shibina sooma jeedi dadka lasla soo kaxayn ma ah, laysla soo kaxayn mukul weyn aan arkay markaasaan sii waa ummad baadi taas waxay kutuseen ummatu nabi maxamed sala lah ala inay badan inay badan inta nabiga rumayn faqiila lii waxaa laygu yidhi haadaa kanu muusa waa muuse iyo wa qowmu qowmkiisa waxaa aad u malayda ummadaadii oo faraha weyn leh waa nabi muuse iyo qowmkiisa taas maxay kutusaydaa nabi muuse fadligiisa oo nabiga dad badan inay raacaan ma fadligu keela subxaan allah sugeeriga man dalla calaa khayrin ka faacilih man sanna sunatan xasanatan falahu ajruha wa ajru man camila biha qofka wanaag dadka tusa in alla inta uga dayata ajarkoodu leey saas darteeda yaa u atbaac badan nabiyaalka nabi maxamed sal lah alay slm asagaa ugu fadli badan sababtuna waxay tahay maalinkii ilaahay soo diray ilaa qiyaamuhu ka dhaca qof kasta oo ilaahay caabuda ajarka la siiyo mid lamid aha nabi maxamed laga siina dhammaan inta ilaahay caabuday oo muslimiinta bal iga mar kasta oo muslim sii bato ajara asaga usii badana maxaa yeelay dhammaan dadka alla caabuda yaa dariiqan baray nabi maxamed sal allahu ala waslm salaada tukato saakama la tukaday dhammaan inta muslim tukata ajarkay ka helaan mid la egaa nabi maxamed loogu dara sal allahu ala waslm dad qul huwallahu axad akrido nabigu waa leeya iyado dad fatax akrido waa leey halkaas waxay ku tusaydaa dadka oo juhalada ah oo soomaalida ah qaar ka mid ah isay u lunsan yihiin faatixada akrinayn faatixada qul huwallahu akriya gaasina awalow rasuululahi allah ka hawaabi faatixada aan akrinay rasuulkii allah ka hawaabi rasuulkii waaba helaybe masaa hawaab kaa raba adig ma hadiyad kaa raba u soo hadiyeeya rasuulkii hadiyad adig kaama rabo ku tusay kayrkan nabi maxamed soo kuma tusin sal lahu ala wasalam haddaadba wax saxa caqlido alla aqbalay asna waa hel maseadiyeynba kaa rababa waa aldan tahay sadaqada aan sadaqaynay awalaho rasuululahi allah ka awaabiy war waa lunsanta war waa lunsanta sadaqada horta nabigu mada cuni jirin o kayr samaydo alla aqbalana ajarka laga helo ood adigu ka hesha mid la ega ilaahay nabiga siina ilaa isagaa ku tusay hadiye kaama rabo Eh, ee afka qaanka isdaalin adiga bidcadana iska daa nabigu ma dhihi jirin saas saxaabadu ma dhihi jirin taabiciyaalku ma dhihi jirin bidcadaan adiga ku naar iska daa hadhihi haddaad aabbaha wax u sadaqaysa inu sadaqayso hooyada wax u sadaqayso waalidka wax u sadaqaysa dariiq xaq laakiin nabigii allah ka filaa nabi hawaab kaa sugan ma wax kastood qayroo samayda asagaaba iskale intaad samaydoo kalu leey adiga lagaa jarin ma maxaa yeel asagaa ku tusay marka waa inaad iska daydo wixii aan nabi maxamed amrin sal اlahu alيه wasalam oo aan kitaabka alle iyo sunada nabiga laga helin nabigu wuxuu yidhi sal اlahu alayh wasalam faqiila lii waxaa lagu yihi haada kanu muusa waa muuse iyo wa qowmuhu fa nadartu waa fiiriyey faydaa isla markiiba sawaadun madow ah ku sugan halkan madowgoo cadiimun weyn faqiila lii waxaa la yidhi haadihi ummatuka waa tana ummadaadi wa macahum ummadaada waxaa la jira sabcuuna alfan toddobaatan kun toddobaatankaas kunoo yadkhuluuna aljannata jannada gelayaan bikayri xisaabin xisaab la'aan walaa cadaabin cadaab la'aan alla socoto laba shayga tusayda marka ummadda nabiga tiradooda iyo tayadooda waa balahiina mukul weyn weeye talabaad qiimaha ay wataan toddobaatan kun oo ayagoon la xisaabin oo wallahu subxaana wa tacala aclam sal allah wslam wbaarak cala nabiyina mxamed